bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin والصlaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaءi والmurslيin nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka الفqه fi الdin rb اشhrx lii صdrي وysr lii أmrي wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي wuxuu uhi mualifku xafidah اllah alxukm الsharciyu xukumkii sharciga ahaa ayuu halkan kaga hadlaya mualifku wuxuu yidhi carafa ibn اlxaajib wuxuu ku tacriifiyey alxukm الsharciya xukumkii sharciga ahaa biأnnahu inuu yahay khiطaab اllah ilaahay hadaljeedintiisii almutacaliq ee ku tacalluqday ama ku saabsanayd biafcaali اlmukalafiin mukalafiinta afcaashooda iqtidaa'an darabna ugu saabsan yahay mase takhyiiran doorgelin ugu saabsan yahay khiaabkaasi mase wacan dejin ugu saabsan yahay waayahay wlmuraadu waxaa looga jeedaa bikhiaab illahi ilahay khiaabkiisa kalaamuhu hadalkiisa annafsiyu ee nafsiga ah alazaliyu ee qadiimka ah waayahay alladii kaasoo yadullu calayhi uu tusinayo alqur'aanu qur'aankii wsunatu sunnadii wاlijmacu ijmaci wahayru dalika iyo wixii inta aan ahayn oo min aladilati adiladii ka mid ama almukalafu mukalafkii miyaha fahuwa asagu albaaliqu kii qaangaadhka ah weeye alcaaqilu ee wax kala garanaya alladii kaasoo balaqathu dacwatu dacwadii ay gaadhay wata'ahala markaa yani ahal u ahaa ee mudanayay lilkhiaabi hadal soo jeedin markaa ahal u ahaa u diyaarsanaa wacalaa haada kan inagoo ku soconayna falaa yatacallaqu alkhiaabu khiaabkii haddaba ku tacalluqi mahayo bisabiyi ilmihii yaraa kuma saabsano loomana jeedinayo walmajnuuni kii waalaana looma jeedinayo wala saahi kii hilmaansanaana looma jeedinayo wala naa'imi kii hurdani looma jeedinayo waayahay walmuraad waxaa looga jeedaa biliqtidaai dalabkii waxaa looga jeeda aalabu dalab baa looga jeedaa wa huwa isaguna dalabkaasi dalabulficli ficilkii in la dalbo weeye wa dalabu tarki ka tegitaankii in la dalbo weeye wa kullu minhuma mid kastana yanqasimu wuxuu u ilaa jaazibin mid go-an iyo wagayri jaazibin midaan go-nayn wa ama takhiiru doorgelintii miyaa fa huwa asagu ataswiyatu in la siba weeye bayna jaanibay alficli ficilka iyo watarki ka tegitaanka labadooda dhinac bayna jaanibay alficli watark samayntii iyo ka tegitaankii labadooda dhinac oo la simo weeye wahiya taasina alibaaxatu bannaan weeye wa ama alwadcu dejintii miyaa falmuraadu bihi waxaa looga jeedaa ma wadacahu shaaricu shaaricu wuxuu dejiye oo min sababin sabab ah oo shardan ama shardi ah aw maanicin ama wax wax diidaya ah aw hayri dalika ama wixii inta aan ahayn oo mimaa sayati tafsiiluhu waxaa noo imaan doona caddayntiisu iyo faahfaahintiisu wa bina'an calaa hada inagoo kaa ku soconayna faqad qasama alusuliyuuna usuuliyiintu waxay u qaybiyeen alxukm asharciya xukumkii sharciga ahaa ilaa qismayn laba qaybood awaluhumaa labadaa qaybood midka hore xukmun sharciyun takliifiyun waa xukumkii sharciga ahaa tliiiga manaha axkaamtii takliifiga ahayd weeye waaanihima ka labaadna waxa wey xukmun sharciyun wadciyun waa xukum sharci wadci ah macnaha waa axkaamtii wadciga ahayd weeye insha allahu tacala mid kasta tacriifkeeda wuu noo imaan doonaa mualifku wuu keeni doonaa hadduu allen wuxuu ku yidhi mualifku ibn alxaajib wuxuu ka mid yahay culimmada usuuliyiinta ee maalikiyada ah wuxuu iska leeyahay kitaab yidhahdo almukhtasar kitaabkiisaas waa kitaab aad usuuliyiinta u daneeyeen oo ay sharxeen culamada sharaxda waxaa ka mid ah asubki taajiddiin asubki wuxuu ku sharxay kitaab yidhahdo rafc alxaajib can mukhtasar ibn alxaajib rafc alxaajib can mukhtasar ibn alxaajib marka ibn xaajibka usuuliga ah ee maalikiga ah ayaa wuxuu ku qeexay xukumkii sharciga ahaa inuu yahay khitaabka ilaahay yacni soo jeedinta hadalka ee ilaahay wa tacaala hadal u jeedinayo almutacalliq ee haddana ku saabsan biafcaali almukalafiin yacni waa hadal soo jeedinta ilaahay subxaana wa tacaala oo hadal u jeedinayo hadal ku saabsan afcaasha mukalafiinta xagga dalabka kaga saabsan ama xagga waxa weye doorgelinta ama xagga maarata dejinta haddaba tacriifkaas uu mualifku inoo tacriifiyey xukumkii sharciga ahaa labadii nooc ee xukumka sharciga soo gelaya axkaamtii takliifiga ahayd iyo axkaamtii wadciga ahayd labada way soo gelayaan ikhtidaa'an aw takhyiiranna intaa markii lagu joojiye waxa wey xukumkii takliifiga siduu dib mualif ka sheegi doono wadcanna waa xukunkii wadciga ahaa marka labadana dib buu mualif ka faahfaahin doonaa mid kasta gooni buu u tacriifin doonaa marka tacriifkan hadda mualifku inoo sheegay ayuu markaa inoo qeexayaa wuxuu ihi walmuraadu bikhiaab illaah horta khiaabka ilaahay intaynan gudagelin khiaabka asal ahaan muxuu yahay khiaabka waxa weyaan tawjiihu lkalaami lilafhaam alkhiaab khiaabka waxaa lagu tacriifiyaa tawjiihu lkalaami lilafhaam kalaamkii in loo jeediyo fahamkii yani hadal jeedin weeye khitaabka lagu sheegi waa hadal jeedin tawjiih اlkalaam lilafhaam ayaa lagu tacriifiya waaya markii marka kalaamkii loo idaafeeyey ilahi subxaanah wa tacaala waxaa ka baxay markaa kalaamkii aadamaha iyo kalaamkii wixii ilahay ka soo hadhay malaa'igtii iyo aadamihii waxaaso dhan waxa weya markaas kalaamka wixii ilahay subxana wa tacala kalaamkiisa aan ahayn iyo kalaamkii ciddii ilahi subxana wa tacala uu soo diray sida ambiyadii iyo mursaliintii marka wax xuguma laga qaadanaya ma jiro maxaa yeele in alxukmu ilaa lilah xukumka ilahay maa iskale xukumka ilaahay baa iskale waaya marka khitaabullah sidaas weeye mualifku khitaabkii wuxuu noo tacriifiyey wuxuu uhi kalaamuhu nafsiyu alazaliyu kalaamka ilaahay ee nafsiga ahaa ee azaliga ahaa taas macnaheedu waxa weeye kalaamka ilaahay ma aha khitaab hadal ilaahay subxaana wa tacaala uu ku hadlayo oo la maqlaya ma aha oo alaam yani xaraf iyo sawt ka kooban maahe waa kalaam ilahay naftiisa uu ku jiro weyaan almacna alqaa'imu fii nafsih waa macno ilahay naftiisa ku jira saasay leeyihiin sidaana waxaa qaba ashaacirada sidaana waxaa qaba ashaacirada ashaaciraduna waxay ka qaatay madhabkan kulaabiyada waayahay macnaha waxay leeyihin kalaam ullah huwa almacna alqaa'im binnafs kalaamka ilahay waa macnaha nafta ku jira mundu lazal qadiimna ah yani wax mutajadid ah oo soo cusbaananaya ma aha waa adiim waaya waxay dhaheen waxaa mustaxiil ah kalaamka ilahay inuu ahaado xaraf ama sawt inuu ahaado uu ka nasahan yahay sababtoo ah taa waxay keenaysaa bay dhaheen in ilaahay subxaana wa tacaala yani lagu shabaho makhluuqaadkiisa halkaasay marka mareen waxay dhaheen marka kalaamka ilahay waxaa ka cabiraya jibriil oo marka luqada waxay qoladu kusoo dego ama nabiga loo soo diray luqadiisuu ku cabiraya hadduu carabi yahana arabi haddii suryaani yahana suryaani sida tawraadi injiishi wahaakada sidaas ayagu la dheheen marka hadalkaas laakiin hadal saxa ah ma aha waana hadal khilaafsan madhabkii salafka iyo ahlu sunnihi oo waxa weeye ahlu sunnuhu waxay qabaan kalaamka ilahi subxaana wa tacaala calaa xaqiiqati kalaam xaraf iyo sawt ka kooban uu yahay ilahina subxaana wa tacala uu ku hadlay mundu lzal yani adiima ilah subana wataala wuu hadlay markuu doono ilah hadlaya ytakalmu mata shaa wakayfa shaa markuu doono ilah subana wataala wuu hadlaya siduu doonan uu hadlaya marka arrinkaana kama laazimayo tashbiih waxaa arrinkaa daliil u ah ilahi subxana watacaala qur-aanka uu noo soo dejiyey xuruuf buu ka kooban yahay iyo aswaad ilahayna uu ku hadlay qur-aanka waqad takalama allahu bihi xaqiiqatan xaqiiq ahaan buu ilahi subxana wataala ugu hadlay haddii kale waxaa ka laazimaysa inuusan kalaamka ilahay uusan ahayn xaqiiqa uu yahay lafdigii uu jibriil ka cabira inuu yahay qur-aan ayaa markaa ka laazimaysa kaasna waa laazim baail ah markaa qur-aanka wuxuu noqonaya makhluuq ee kalaamku waa sifadii ilahi subxaanahu wa tacaala waayah haddaba qowlkaa ay dhaheen kalaamka ilahi waa nafsi ee ma aha yani lafdi ma aha ee ilahi subxana wa tacala uu ku hadlay wuxuu khilaafsan yahay kitaabkii iyo sunnadii kitaabka ilahi inuu khilaafsan yahy waxaa daliil u ah qowlka ilahi uu yihi qaala rabbi ijcal lii aayatan qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa alaaa layaalin sawiya fakharaja calaa qowmihi min almixraab fawxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wa cashiya markuu ilahay ka hadlayey nebigiisii zakariya calayhi salaam wuxuu yidhi ilaahayow aayad i yeel dee xaaskii inay uur yeelatay saan ku ogaado markaas ilahi wuxuu ihi aayaddaadu waxaa weeyaan an laa tukallima annaasa dadka inaadan la hadlin alaa layaalin sawiyan saddex habeen inaadan la hadlin ayaa marka aayad ku ah marka ilahi subxana wa tala halkan wuxuu ku tilmaamay nebiyullahi zakariya in hadalka laga xidhi doono oo markaa aayaddiisu ay tahay in hadalka laga xidho uusan hadli karin dabeetana ilahi wuxuu sheegay inuu qoomkiisa u ishaaray fawxaa ilayhim qoomkiisa u ishaaray an sabbixuu bukratan wacashiyan war idinku iska tukada marka taa waxay tilmaamaysaa ilahi subxaana wa tacaala ishaaradiisi inuusan qoomkiisa u ishaarayey hadalka naftiisa ku jira inuusan kalaam ku magacaabin hadda waxaa yidhi allaa tukallim annaas dadka lama hadlaysa daliil ishaaradeen ilahi uu sheegay ishaaradan wadaad lafta ku jira weeyaan waxa naftiisu ku jira weeyaan uu ka cabirayo marka ishaaru ku cabiraya haddana taa ilahi subxana wa tacala hadal kuma kuma tilmaamin taa waxay tusinaysaa marka qofku wuxuusan ku hadlin in kalaamba aan la dhihinba kalaamba maba ahaba laa luqatan walaa sharcan sunnada xaggeedana waxaa tusinaya qowlkii nebigu yuri sala allahu calayh wasalam in allaha tajaawaza liummatii cama waswasat aw xadaat bihi anfusaha maa lam tacmal bihi aw takalam muttafaqun calayh nabig wuxu uhi alay sl slam ilaahay ummadayda wuxuu u cafiyey wixii ay nafteeda ay ku waswaasiso ama ay nafteeda u sheekayso haddii aysan wixii qabanin oo aynan samaynin ama aynan ku hadlin qofku hadduu naftiisa wax ugu sheekeeyo ama yani uu markaa naftiisa ku waswaasi waswaas uu ku yimaado ilaahay subxaana wa tacaala u qaban mahayo oo ilahay baa ka cafinaya ilaa inuu wixii uu ka hadlo mooyaan xaqiiq ahaan ama uu sameeyo mooyaane markaasaa marka loo qabanaya marka nabiga alai sl slam wuxuu kala qaaday xadiiu nafsigii nafta ku jiray iyo wuu kala aaday hadalkii marka xadiiu nafsigu hadal nabig ala slam kuma tilmaaminba waa hadal yani waa qofku wuxuu naftiisa ugu sheekaynay weyaan waswaas oo kale weeye wuxuu nafta ugu sheekaynaya alfaad iyo xuruufna markaa kama koobno kan kale ee waxa weeye uu ku hadlayana nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inuu kalaam yahay maa lam tacmal aw takalam marka kalaamka u idlaaqa asaga kalaamka muusa dhihin lafdi iyo xaraf muusa dhihin maxaa yaele kalaamka xaqiiq ahaanba waaba sidaaba E, luatan wa harcan kitaabkii sunada wxu tusanaya kalaamku inu yahay o lafdi inuu yahay e, lakin wixii nafta ku jira inuusan kalaam ahayn oo marka uu yahay xadiiu nafsi marka ilahi subxana wa tacala kalaamkiisa xadiiu nafsi maahe waa kalaam lafdi alfaad weeyaan ilahi subxana wa tacala addoomihiisa kula hadlay adilo kaleo fara badanna arrinkaa way tusanaya laakiin maqaamka hadda waasaco maaha inaan adiladaas sirdinno waayahay e, haddaba hadalkan mualifku lehy kalaamuhu nafsiyu alazaliyu sidaas ayaa markaa looga jawaabaya hadalku mualifku yihi aladi yadul calayhi اlqur'an wالsunaة wاlijmac wغayru dalika min اladila waxaa weeye khiaabka ilahi subxaana wa tacaala macnihiisu waxaa weeye waa ilahi subxaana wa tacaala hadalka ugu jeeday addoomihiisii oo marka xaggee laga qaadanaya qur'aankii waa khiaabka ilahi subxana wa tacaala sunada nabig alay slam waa khiaabka ilaahay oo nabig alayh slam ilahi baa u waxyooday wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ila waxyun yuuxa ijmaacu saasoo kale ijmac culummadu waa aska khiaabka ilahay oo waxa qaatay iyo kitaabkii iyo sunadii ma mustanad u noqonaya marka iyo adilada kale xataa adilada kale balada u fiirso qiyaaskii iyo istisxaabkii iyo masaalix almursala iyo qawaaciddii dee wax lagu saliy culamadu wax ku salaynayeen ee adilada ka dhiganayeen dhammaantood khidaabka ilahi bay u noqonayaan khidaabka ilaahay unbay u noqonayaan ilan kitaabkii iyo sunnadu unbay fi nihaaya u noqonayaan iyo qawaaciddii laga qaatay waaya halkanuu mualifku yidhi almutacaliq biafcaali almukalafiin inooma sharxin mualifku laakiin waa qayd mualifku uu kaga ixtiraasay khiaabka ilaahay ee ku tacaluqa daatadiisa subaana watacaala ama khiaabka ilahay subana wataala ee ku tacaluqa jamaadaadka khiaabka ilahay ku tacaluqa daatadiisa maxaa ka mid ah qowlku ilahi ui shahid allahu anahu laa ilaha ila huwa wlmalaaikatu ululcilmi qaaiman bilqist haddaba kaasi ilaahay subxana wataala daatadiisu khiaabkan ku tacaluqa ee inaga naguma tacaluqo waaya marka ma soo gelaya xukunkii sharciga ahaa waxaa kale oo ka baxaya meeshii khiaabka ku tacaluqay jamaalaadka sida qolka ilah ui wayoma nusayir jibaal wayowma nusayir ljibaal maalinta aan markaas socodsiinayno duudaha waa maalinta qiyaam waaya kaasi xugun ma aha maxaa yeelay kuma tacaluqa afcaasha mukalafiinta eh waa khiaab ku tacaluqa waxa wey jamaalaadka ku tacaluqa afcaal almukalafiin markuu leeyahayna ficilka waxaa looga jeedaa wax kasta oo mukalaf ka soo fulaya marka waxaa soo hosgelaya afcaashii jawaarixda iyo caqaa'iddii iyo aqwaasha intaba way soo gelayaan ficilkii mukalafka waxaa soo gelaya yani afcaashii jawaarixda laga samaynayay iyo aqwaashuu ku hadlayey qowlka xataa way soo gelayaan waaya iyo caqiidadii yani wixii qalbiga laga caqiidaysnaa oo ficlulqalbi ahaa iyo wixii afka laga dhahay oo ficlu lisaanka ahaa iyo wixii jawaarixda laga samaynay oo ficluljawaarix ahaa intaba way soo gelayaan waayahay mukalafka waxaa looga jeeda mualifku yidhi albaali alcaaqil aladii balaatu dacwa mukalafka waxaa looga jeedaa qofkii baaliqa ah qaangaarka ah, ilmihi yara hadaba mukallaf maaha caaqil baa lagu yidhi baxay kii mukallaf maaha qofkii dacwadu ay gaadhay oo waxaa baxay qofkii dacwadu aysan gaadhin aslanba diintu maba gaadhinba meel diin lagu sheegay muusan maqalba marka qofkaa diinta islaamka aysan gaadhin asna waxa weeye mukallaf markaa ma noqonayo sidaa awgeed mualifku yidhi calaa haada falaa yatacallaqu alkhitaab bisabiy khiaabka hadaba kuma tacalluqa ilmihii yaraa iyo kii waallaa iyo kii saahiga ahaa ee hilmaansanaa iyo kii hurday intaa midna khiaabkii kuma tacalluqo intaaba waxa weye waxay ku baxayaan sabigii wuxuu ku baxaya markuu yidhi baaliq majnuunka wuxuu ku baxaya markuu yidhi caaqil saahigii iyo naa'imkii labada waxay ku baxayaan waxa weeye ta'ahla lilkhiaab yani khiaabkii ahl oo ma aha khiaabkii hee ahl oo ma aho qofkan khiaabkii maba fahmayaba ilan qofkan hilmaansanaya qofkan waxa weeye naaimka ah waxa wey labadiiba wax ma garanayaan oo dee kan saahigana de wixii maankiisu ka maqan yahay kan hurdana haddii lala hadla xataa hadalkii waxa weye ma fahmayo oo ma garanayo waayahay mukalafka haddaba afartaa shardi ayaa markaa loo shardanaya baaliq caaqil balagatu dacwa ta'ahla lilkhiaab afartaa shardi ayaa markaa loo shardanaya halkan uu ku yidhi aliqtidaa iqtidaag waxaa looga jeedaa alab iqtidaa waa alabki dalabkii hadallo bal qaybsamaya dalab alficli iyo dalab tarki ficli in la dalbo iyo in tarki ka tegitaan in la dalbo mid kastana wuxuu qaybsami doonaa suu maalifku tilmaami doono jaazim iyo hayr jaazim ficilkii hadda waxaa soo hosgelaya dalab alficli markii dhaho horta iqtidaa waxaa soo hosgalay suu maalifku dib ka sheegi doono afar axkaam axkaamtii khamsada ahayd ka mid ah ayaa soo gelaya oo ah waajibkii iyo manduubkii makruuhii iyo muxaramkii afarta waxay soo gelayaan iqtidaaga labana waxaa soo gelayaan iqtidaa alficl oo ah waajibkii iyo manduubkii labana waxaa soo gelaya iqtidaa tarki dalab tarki ka tegitaanki oo la dalbo ah muxaramkii iyo makruuhkii waaya yani jaazim iyo hayr jaazim markuu lehan wuxuu kala saaraya waajibkii iyo manduubkii waajibku waa jaazim manduubkuna hayr jaazim weyaan iyo muxaramkii iyo makruuhkii muxaramkii waxa wey waa jaazim waa dalabu tarki jaazim ah waxa weeye makruuhina waxa wey waa dalabu tarki hayr jaazim ah intaaba insha allahu tacala iyadoo faahfaasin mualif ka hadli doonaa mid kasta marka wuxuu qaybsamaya jaazim iyo hayr jaazim marka iqtidaagii lagu qaybsamaya dalabulficli waa dalab dalabkii lagu qaybsamaya dalabulficli dalabu tarki mid kastana wuxuu sii qaybsamaya jaazim iyo hayri jaazim waayo mid go-anay midaan go-onayn ama mid la gooyay midaan la goynin takhyiirkuna waxa wey waa doorgelin oo marka waxaa soo gelaya ibaaxadii yani ficilkii iyo tarkigii ka tegitaankii iyo wixii in la sameeyo ayaa markaa laysu doorgelinayaa marka waa ibaaxadii waa bannayntii wey waa mubaaxii baa halkaa soo gelaya wadcigana waxaa soo gelaya axkaamtii wadciga ahayd oo mualifku dib ka tilmaami doono waxaa looga jeedaa marka wuxuu sharcigu dejiyey oo sabab ah ama shardi ah ama maanica ah ama wax kale ah waaya wuxuu sharcigu dejiyey wadci waa dejin sharciga waxaan dejiyey oo calaamad ka dhigay ee xukumkii sharciga calaamad oga dhigay saan tilmaami doona insha allah walidaalik usuuliyiintu waxay u qaybiyeen axkaamtii laba qaybood axkaam takliifi iyo axkaam hee axkaam wadci ah mid kastana mualifku uu tacriifin doonaa wuxuu yidhi alxukmu sharciyu takliifiyu xukumkii sharciga ee takliifiga ah wahuwa kaasina khiaab اllahi ilahay khiaabkiisa weeye hadal soo jeedintiisii almutacaliqu ee ku saabsanayd bialb اlficli ficilkii in laga dalbo min almukalafi mukalafkii calى jihati اliqtidaa'i qaabka dalabka na looga dalbo aw amase atakhiiri doorgelin qaab dalab looga dalbo ama doorgelin looga dalbo waaya wاliqtidaau dalabkiina yashmalu wuxuu koobaya alaxkaam atakliifiyat alarbac axkaamtii takliifigeed afarta ahayd wahiya taasina aliijaabi waajibin weye wanadbu sunayn weeye wlkaraahatu karaaha weeye wtahriim iyo xaaraamayn weye ama takhiiru doorgelintii miya fahuwa asagoo yashmalu wuxuu koobaya alibaaxata bannayntii faqad oo keliya waayahay alijaabu waajibintii huwa asagu khiaab ullahi khiaabka ilaahi weeye almutacaliqu ee markaa ku saabsanaa bialab اlficli ficilkii in laga dalbo min almukalafi mukalafkii dalab laga dalbo jaaziman oo go'an laa yajuusu aysan bannaanayn tarkuhu in laga tago kalamri bisalaati sida salaadii oo laisfaro weeye almafruudati ee waajibka ahayd wlxaji xajkii alwaajib ee waajibka ahaa khiaabka ilaahay mualifka horta waa kii u qaybiyey axkaamtii laba qaybood akaam takliifi iyo axkaam ah xukumkii takliifigeedu halkuu mualif ku tacriifinaya xukumka takliifiga waxa wayaan buu yidhi soo jeedinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ku saabsan in ficil laga dalbo mukalafka eg dalab alficla halkan la laakiin tacriifkii hore caamka ahaa ee xukunka sharciga guud ahaan loo tacriifinayay alab alficl lama dhihin almutacaliq biafcaali lmukalaiin baa afcaali lmukalaiin kan lakin waxa bialab alficl ficil in la dalbo min almukalaf cala jihati alikhtidaa alab markaa jihadiisna lagu dalbo aw atakhiir ama doorgelin waayahay marka ikhtidaagaas markuu cala jihati alikhtidaa uu yidhi afar xugum oo axkaamtii takliifiga ahayd ka mid ah ayaa markaa soo hosgelaya waajibintii iyo sunayntii iyo karaahadii iyo taxriimkii afartaas soo gelayaan maxaa kaa baxay waxaa kaa baxay ibaaxadii shantii axkaam takliifay ahayd waxaa ka hadhay uun ibaaxadii baa ka hadhay ibaaxadan waxay soo hosgelaysaa takhiirkii takhiirkii doorgelintii saas marka axkaamtii shanta ahayd kugu dhantahay afarna waxay soo hoosgashay iqtidaa midnana wuxuu soo hoosgalay takhiir oo ibaaxadii ah waaya marka lagu leeyahay marka ikhtidaagaasay soo hoosgaleen aartan iijaabkii iyo nadbigii karaahadii taxriimkii maxaa afartan waa dalab labadaa hore iijaabkii nadbiguna waa dalabu ficil ficil la dalbo labadan dambena waxa weeyaan karaahadiiyo taxriimkiina waa dalabu tark tegitaan la dalbo laakiin labada hore maxay kula duwan yihin nadbigii midna waa cala sabiili اljasmi si go baa loo dalbay waa iijaabkii waajibintii midna waa laa cala sabiili اljasmi lama goynin dalabkii waa manduubkii labadan dambana waxay kula duwan yihiin karaahadii iyo taxriimkii midna waxa weyaan dalabu tarki cala sabiili اljasmi oo si go-an baa markaa tegitaanka loo dalbay waxa waa taxriimkii midna waxa weyaan dalabu tarki laa cala sabiili اljasmi lama goyni markaa ka tegitaankii oo waa karaahadii takhiirkuna asagu iska cadeeyo waxa weyaan in la doorgeliyo qofki inuu wixii sameeyey iyo inuu iska daayo wuxuu hi marka mualifka alijaabu waajibinti huwa asagu khiaab اllahi waa khiaabka ilahay almutacaliqu ee ku saabsanaa bidalb اlficli ficilki in laga dalbo min almukalafi mukalafkii dalaban dalb dalabkaasoo jaaziman la gooyey laa yajuusu aysan banaanin markaa tarku in laga tago kalamri bisalaati salaaddii in laisfara weeye almafruudati ee la farad yeelay walxaji xajkii alwaajibi waajibka ah wanadbu sunnihiina waxa weeye huwa asagu khiaab اllahi ilahay khiaabkiisi wey almutacaliqi ee ku saabsanaa bialab اlficli ficilkii in la dalbo min almukalafi mukalafkii laga dalbo dalaban dalab dalabkaasoo hayra jaazimin aan la goynin bian juwiza waaba in la baneeyey tarkuka tegitaankiisi kalamri sida in laisfara weeye biqusli اljumcati maydhigii jumca wاlkaraahatu karaahadiina waxa weye hiya iyadu khidaab اllahi waa khidaabka ilahi almutacaliq ee ku saabsanaa bidalabi tarki اlficli in la dalbo ficilka ka tegitaankiisa min almukalafi mukalafkii laga dalbo dalaban dalab dalabkaasoo hayra jaazimin aan markaa la goynin bian juwiza waaba in la baneeyey ficilhu in la sameeyo ka shurbi waa in la cabo biyihii oo kale qaaiman qofki isagoo taagan uu cabo wataxriimu xaaraamayntiina huwa asagoo khiaab ullahi waa khiaabka ilaahay ee ku saabsanaa bialabi tarki lficli ficilkii ka tegitaankiisa in la dalbo min almukalafi mukalafkii laga dalbo alaban dalab dalabkaasoo jaaziman la gooyey bian munica waaba in laga reebay min ficlii samayntiisa kaakli riba sida ribada cunitaankeedii weeye walibaaxatu bannayntiina hiya iyadu maa kaana wuxuu yahay alkhidaabu fiiha khidaabka dhexdeeda ku sugan hayra muqtadin midaan keenayni shayan waxba oo min alficli samayntii aw tarki tegitaankii ah bal iskaba dhaafay khuyara waxaa la doorgeliya almukallaf qofkii mukallafkaha ah, baynahuma labada dhexdooda ka ajli faakihati sida faakihada cunitaankeedii weeye mualifku markuu inoo sheegay xukunkii sharciga ee takliifiga ahaa tacriifkiisii ayuu halkan wuxuu ku sheegaya qaybihiisii mid kasta inuu gooni u tacriifiyo oo wuxuu ku yidhi marka iijaabku eeg waxaa jira iijaab iyo waajib waxaa jira nadbi iyo manduub waxaa jira karaaha iyo makruuh waxaa kale jira taxriim iyo muxaram ibaaxa iyo mubaaxa mualifkan wuu noo sheegi doonaa farqa udhexeeya iijaabku waa khiaabka ilaahay iijaabku waa khidaabka ilaahay waajibkuna waa ficilka mukalafka ayaa waajib lagu tilmaamaya dibbuu mualifka sheegi doonaa haddaba yani khiaabka ilaahay waa iijaab waa waajibin nadbi waa sunnayn taxriim waa xaaraamayn karaaha waa karaahayn ibaaxa waa bannayn saasaan ku tilmaamaynaa waa waxa weyaan khidaabka ilaahay ee xukumka ahaa wey ee ficilkii mukalafka ahna waxaan ku markaa ku sifaynayna inuu yahay waajib haddaba ficilka mukalafku waa xukumkii sharciga laftirkiisi wey waxaan leenahay waajib waxaan leenahay manduub waxaan leenahay mubaax waxaan leenahay muxaram waxaan leenahay makruuh waa ficilkii mukalafka ayaan ku sifaynayna saas marka u kala tagsan yihin iijaabkan waa khidaabka ilaahay ee yani ilahay subxana wa tacala addoomadiis kula khidaabiy wax ku waajibiyey kanna waxa weya waa xukunkii sharciga ahaa ee yaan lagu sifeynayay ficilkii mukalafka inuu waajib yahay ama manduub yahay ama muxaram yahay ila akhiri dib uu mualif ka tilmaami doonaa haddaba waajibintii waa maxay wuxuu ihi waa khidaabkii ilaahay subxaana wa tacaala ee ku saabsan in ficil laga dalbo qofkii mukalafka ah dalab go'an oo markaa khiyaar qofka uusan lahayn oo laleeyahay waxa waa inaad samaysaa kamana tegi kartid ma bannaan inaad ka tagto marka markii la yidhi bialab اlficil waxaa kaa baxay muxaramkii iyo makruuhi ilan alab ficil ayago mah dalabu tarki wayaan marka lagu yidhi dalaban jaazimanna waxaa kaa baxay makruuhi ila makruuhi dalab jaazima mah waa dalab hayra jaazimah tusaalihiisuna waxaa weeye sida salaadii faradka ilahi subxana wa tacala ina faray wa aqiimu الsalaa iyo xajkii ilahi subxana wa tacala inugala khidaabay walilahi cala naasi xiju lbeyt sunnihiina waxa wey waa khidaabka ilaahay ee ku saabsan dalabu ficlin yani ficil laga dalbo qofkii mukalafkaa dalaban hayra jaazim u fiirso waa isla tacriifkii iijaabka lakin farqi udhexey waa intaa dambe on dalaban hayra jaazim meesha kii hore dalaban jaaziman ka ah ayaa halkan waxa yidha dalaban hayra jaazim dalab aan la goynin marka oo marka mualifku sii cadeeyo dalabka hayr jaazim waxaa saa loo leeyahay bian juwiza tarku waa la baneey in laga tago macnaa way bannaanta qofkii inuu mduubkii inuu he ka tago waa la baneeyey tusaalihiisu waa maxay kalamri bighusli اljumca maaliga jumcaha oo lisfaray nusuus badan baa kusoo aroortay oo axaadii ah in marka ay sunno tahay in la maydho maalinta jumcadaha eh, nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam man iqtasala yowma aljumca fabiha wanicmat oo nabig wuxu uhi alayhi slat slam ida jaa axadakum aljumcata falyaqtasil xadkiin haduu jumcaha yimaado marka ha maydho yidhi siduu bukhaari wariyo markaasi waa tusaale marka amarkaasi waxaa looga jeeda linadbi waa sunno eh cala jihati alwujuubna looga jeedo maxaa wujuubkaas amarkaas waxaa ka sarfisay wujuubkii qariino ayaa ka sarfisay oo markaa nadbi u sarfisay sunno salaatuleilka ayaa isna markaa tusaale u noqon kara sunnihii iyo sadaqa tadawuc iyo sadaqadii markaa sunnaha ahayd iyo dee sunantu way fara badan yihin wahayra dalik karaahadiina waxa wey waa khitaabka ilaahay ee markaa ku saabsanaa dalabu tarki lficl ficl in laga tago in la dalbo oo laga dalbo qofkii mukalafka aha dalab aan go'nayn alaad u fiirso dalab aan go'nayn waa karaahadii lama goynin dalabkan bian juwiza ficlu waxaaba la baneeyey inuu qofkii sameeyo shaygii makruuha ahaa inuu sameeyo ayaa loo baneeyey walidalika dalabkaasi lagu tilmaamaya dalab jaazim ahe waa dalab hayra jaazima tarkigaasi waa dalab hayra jaazima qofkii inuu ka tago laguma goynin oo laguma khasbin tusaalihiis waxaa weye ka shurbi qaa'iman qofkii isagoo taagan inuu heeh wax cabo taas waa la iska reebay nabig alay slam wuu reebay laa yashrab axadukum wahuwa qaa'iman laa yashrabanna axadukum almaaa wahuwa qaa'im xadiidka muslim nabigu eh, nabiga ka wariy alayhi salatu slam nabigu u reebay qofki isagoo taagan inuu biyo uu markaa cabo marka nahigaasi waxa weeyaan lilkaraaha maxaa nabiga alay slam ka sugnaatay inuu inuu markaa cabay isagoo markaa eh, taagan oo zamzam oo cabay biyihii zamzamka marka taas waxaa lagu xambaaray in nahyigaasu yahay lilkaraaha waaya taxriimkana waxa weeye khidaabka ilahay ee ku saabsan in ficilka laga dalbo mukalafka dalab go'an raahada iyo tarimka udheeeya waa dalab jaazib ah ayaa kan leeyahay taxriimka karaahadina waa leeyahay dalab hayra jaazib intaama udhexaysa labaduba waa dalab tarki ficil labaduba waa dalab tarki ficil waaya bian munica min ficli waaba in laga reebay marka qofkii inuu wixii sameeyo oo si adag looga reebay sida ribadii cunitaankeeda oo kale ibaaxaduna marka waxa weyaan khidaabka ilaahay subxaana wa tacaala ee waxba aan keenayn hayra muqtadin waxba aan keenaynin shayan min alficl watark yani samayn iyo katigitaantoona ma keenayn sida maala bal khuyar almukala baynahum yani mukalafkii waa la doorgeliyey labadaa midkuu doono inuu sameeyo inuu iskaga tago sida faakihada cunitaankeedii oo kale dharkii xidhashadiisii oo kale socodkii jiibsigii iyo wixii la midkaa qofkii waa la doorgeliyey waayahay haddaba markuu mualifka inta inoo sheegay shantii axkaam ulkhamso tacriifkoodii markuu noo sheegay ayuu halkan wuxuu ku tacriifinayaa yani xukumkii sharciga laftirkiisii oo ahaa wixii ku saabsanaa ficilkii mukalafka waa kaan tilmaannay in farqi udhexeeya iijaabkii iyo waajibkii iyo manduubkii iyo nadbigii wuxuu hi hada binisbati likhidaab illahi kaasi waa markaan eegno khidaabka ilahi subxana wa tacala ama maa yatacallaqu bihi alkhidaab ama wixii eh, khidaabka uu ku saabsan yahay wahuwa kaasina ficlulcabdi addoonka ficilkiisa weeye fa yusafu kaasi waxaa lagu tilmaamayaa biannahu inuu yahay waajibun waajib inuu yahay oo manduubun mid la suneeyey inuu yahay oo makruuhun mid la karaahaystay inuu yahay oo xaraaman mid xaaraan inuu yahay oo mubaxun mid la baneeyey inuu yahay falwaajibu waajibkii huwa asagu maa yuthaabu faaciluhu waa midka la abaalmarinayo qofkii sameeyey oo yucaaqibu la ciqaabaya qofkii ka taga camdan bareer oga taga ka salaati duhri salaada duhur oo kale walmanduubu kii la suneeyeyna waxa weeye huwa asagu shay weeye yuthaabu abaalinayo afaaciluhu qofkii sameeya wanaag laga abaalinayo walaa yucaaqabu aan la ciqaabayn markaa taariku qofkii ka taga cani dambareer uga taga ka tasmiyati sida ilaahi subxana watacaala magaciisa oo la xuso qabla alwuduu'i intaan la weyse qaadanin ka hor wadacaami iyo cuntada ka hor wlmakruhu kii la karaahaystayna huwa asagu maashay weeye yuthaabu la hawaabinaya taariku kii ka tegey walaa yucaaqab marka aan la caqaabayn faaciluhu kii sameeyey camdan bareer uu sameeyey ka tanafusi wadalika miaal ka tanafusi qofkii inuu ku neefsado weeye filinaayo weelka dhexdiisii waalxaraamu xaaraanti huwa isagu maad shay wey yutaabu la abaalinayo taariku qofkii ka taga wayucaaqabu lcaqaabi faacilu qofkii sameeye camdan badheer u sameeye ka tacaamuli biriba sida ribadii oo markaa lagu macaamilo wey walmubaaxu kii la baneeyey huwa isagu maa shay wey laa thawaaba uusan abaal ku sugnayn iyo ajir toona walaa caqaabi caqaab toona uuna ku sugnayn laa fii ficlihi samayntiisa iyo walaa fii tarkihi iyo katagitaankiisa toona oo fayastawi fii marka waxaa ku siman jaaniba waxaa ku siman dhexdiisa shayga mubaaxa jaaniba alficli watarki samayntii iyo kategitaankii labadooda dhinac baa ku siman ka acaami sida cuntadii wey waharaabi cabitaankii wey ka acaami cuntadii wey waharaabi cabitaankii wey haada kan weeye arrinku haada almru ama alamru haada arrinku waa sidan walilxanafiyatu xanafiyaduna waxaa u sugnaaday taqsiimaatun ukhraa qaybinno kale oy qaybiyeen marka axkaamulhamsihi xayu faraquu waxay kala saareen xanafiyadaasi bayna alfardi faradkii iyo walwaajibi waajibkii wa bayna almakruuhi kii la karaahaysta taxriiman xaaraamnimo loo karaahaysta wlxaraam iyo xaraamti bay kala qaadeen waaya malifku markuu inoo soo sheegay tacriifkii waxa weeye axkaamtii shanta ahayd markii loo eego khidaabka ilaahay uu ku tilmaamay inay tahay iijaab iyo nadbi karaaho iyo taxriim iyo ibaaxo kaasi waa khidaabka ilahay subxaana wa tacaala hadaljeedinta ilaahay ayaa lagu tilmaamayaa wuxuu yidhi laakiin markii la eego xagga khidaabku wuxuu ku tacalluqo oo ah ficilkii adoonka adoonka ficilkiisa marka la eego loo dhihi maayo ficilka adoonka waa waajibin iyo nadbi iyo karaaho la dhihi maayo ee waxaa la leeyahay waajib iyo manduub iyo makruuh xaraam iyo mubaax saasa laleeyahay haddaba ficilka mukalafka ayaa saa lagu sifeeya khidaabka ilahina waxa lagu sifaynaya ijaab nadbi karaaho ibaaxo taxriim saasa marka loo kala qaado haddaba waajibkii markaa ficilka adoonka ah marka maxaa lagu tacriifinaya waxaa lagu tacriifinaya bui qofka waxaa laga abaalinaya haddii uu sameeyo kii sameeyana waa la abaalinaya kii ka tagana waa la ciqaabaya qofkii bareer oga taga kas oga taga sida salaadaha shanta oo kale salaadaha shanta ah qofkii sameeyana dee ajir buu ilahi subxana wa tacala ka helaya qofkii ka tagana waxaa weeye waa la ciqaabaya waa waajibaadkii marka waa ficilka addoonka u firsikan waa ficilka addoonka maaha khidaabka ilahi manduunkuna waa shayga ama waa arrinka qofkii sameeya la abaalinayo qofkii ka tagana aan la ciqaabin haddaba farqi udhexeeya asagii waajibka waa intaa damba un walaa yucaaqabu taarikuhu camdan qofkii kas oga tagaa manduubka lama ciqaabay lakin waajibka waa la ciqaabay miaalkiisuna waxaa weeye sida qofka inuu bisinkii uu akhriyo intuuna weyse qaadanin ka hor iyo cuntadii intuusan cunin ka hor makruuhuna waxaa weeye wixii qofka ka tagaa la awaabinay bal u fiirso maa yuthaabu taariku labada hore faacilu baa la kana taariku baa la yidhi bal hadda u fiirso marka taariku marki lu yidhi waxa kaa baxay waajibkii iyo manduubkii labadaba kaa baxay lakin waxa soo hosgalay xaaraantii baa soo gashay xaaraantii ayaa soo gashay ila xaaraanta laftirkeeda qofkii sameeya qofkii waxa weye ka taga xaaraanta waa la hawaabinaya sida qofka makruuha ka tagaba loo hawaabinayo ilahay dartii uga taga weliba ilahay dartii inu uga tagaa shardi ah laakiin qofkii sameeya makruuha lama ciqaabayo yidhi camdan qofkii u sameeya makruuhii lama ciqaabayo laakiin xaaraanta iyada qofkii sameeya waa la caqaabaya haddaba u fiirso farka udhexeeya warkaa makruuha iyo xaaraamka makruuha qofkii sameeya barheer u sameeya lama caqaabay laakiin xaaraanta waa la caqaabaya miaalka makruuh waxa weeye atanafusu fi lina weelkii inaad marka ku neefsato markaad weelkii biyo ka cabayso ama sharaab ka cabayso inaad ku neefsato waa makruuh oo nabig alay slam wuu nahayay arrinkaas walaa yatanafas fi lina inaad weelkii marka af ka fogeyso ayaa markaa sunnaa marka kaasi waa makruuh ee xaaraan ma aha waaya min baab alaadaab aadaabti ka mid ah taas xaaraantuna waxa weyaan buu qofkii ka taga ayaa la awaabinaya qofkii sameeyana waa la ciqaabay qofkii bareer u sameeya oo u bareera waayahay xaaraamtuna wuxuu idhi mualifku alxaraamu xaraamkii waxa wey waa wixii qofkii ka tagaa qofkii ka tagaa markaa la awaabinayo ajri uu ka ka tegitaanka ilahay darta uga tegey qofkii markaa kas u sameeye u bareera samayntiisana markaa la ciqaabayo sida ribadii lagu tacaamulo ribadii qofka haduu wa ku iibsado ama ku iibiyo markaa waa xaaraan waaya mubaaxuna waxa weeyaan maa laa hawaaba walaa caqaaba fii tarkihi walaa fii ficlihi wax caqaaba ku sugan ma jirto iyo wax hawaaba toona samayntiisa ka tegitaankiisa toona oo marka labada arrimood way siman yihiin inaad samayso inaad iskaga tagto sida cuntadii iyo cabitaanka cuntadii iyo cabitaanka yani waxa weeyaan iska faakahaysiga ah qofkii inuu sameeyo inuu iskaga tago way siman yihiin laakiin hadday noqoto cuntada daruuriga ee qofka ku noolaanayo la'aanteed uusan noolaan karin uu dhimanayo taasi waa waajib qofku ku dambaabay haduu ka tago waxaa laga hadlayaa cuntadii qofkii markaa daruuro aysan u haynin ayaa laga hadlaya waayahay xanafiyadu wuxuu hi taqsiimaad kale leeyihin waxay kala qaadeen faradkii iyo waajibkii iyo makruuhii taxriiman iyo makruuh tanziihan bay kala qaadeen haddaba xanafiyadu iyo jumhuurku way iskhilaafsan yihiin jumhuur mutakalimiin oo ahaa maalikiyadii iyo shaaficiyadii iyo xanaabiladii shanta axkaam lkhamsun bay sugayaan alwaajib walmanduub wاlmakruh wاlmuxaram wاlmubaax laakiin xanafiyadu waxay leeyihin waa toddobo axkaamtu waa toddobay leeyihin shantan waxay ku soo darayaan farad iyo iyo makruuh taxriima ayay ku soo darayaan makruuh taxriima marka waxay leeyihiin axkaamtu waa toddobay leeyihin oo faradkii iyo waajibkay kala qaadeen makruuh taxriiman iyo xaaraamtii bay kala qaadeen marka waxay ku soo dareen makruuh taxriiman iyo farad bay ku soo dareen haddaba marka waxay uga jeedaan faradka iyo waajibka mualifka halka muu noogu sheegin aradka iyo waajibku cinda jumhuur waa isku mutaraadifaan waa isku macno faradku waa waajib waajibkuna waa farad xanafiyadu lakin way kala qaadan waxay dhaheen faradku waa wixii daliil qatci ah ku sugnaaday sida qur'aankii iyo sunnadii mutawaatirka ahayd mithaalkiisuna waxa waya ma dhaheen qur-aanka qofkii inuu akhriyo wuxuun qur-aanka ka mid ah salaada dhexdeeda ku akhriyo taasi waa farad salaada dhexdeeda inuu qur-aan ka mid u akhriyo waa farad bay dhaheen maxaa yeele qur-aanka ku soo aroray faqra'uu maa tayasara min alqur'aan waa yahay waajibkuna waxay dhahen waa wixii daliil danni ah daliil hadda marka aan qaci ahayn u fiirso kii hore daliil qaci u ahaa fardu kana daliil danni ah oo markaa aan yaqiin faa'iideynayn ku soo arooray weeyaan waajibku sida maalan axaadiitii axaadka ahayd akhbaar alaxaad aan mutawaatirka ahayn iyo qiyaaskii iyo adiladii kale ee markaa qur-aankii iyo sunadii mutawaatirka aan ahayn tusaalihiisuna waxa weyan bay dhahen sida faatixada oo kale faatixadu qofku inuu akhriyo salaadda dhexdeeda uu ku akhriyo waa waajib cinda alxanafiya lakin arad maaha arad maaha maxaa daliil kuso arooray waa daliil anni ah daliil danni ah weeyaan oo xadiidku kuso aroray waxa weyaan laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitab waa xadiid yani bukhaariiyo muslim ay wariyeen marka waa xadiid danni ah oo dannigu faa'idaynaya yaqiin ma faa'iidaynayo marka kaas waa waajib bay dhahaan cinda aljumhuur almakruh taxriiman iyo alxaraam waa isku macno xanafiyaduna way kala qaadan waxay dhaheen xaaraantu waa wixii daliilka nahyiga ee ku soo arooray uu yahay daliil qaci ah nahyigiisu yahay dliil aci kuso aroray sida maalan oo qur'aanki iyo sunnadii mutawaatirka ahayd makruuh taxriimanna waa wax nahyigiisa ku soo arooray daliil danni ah sida khabar alaxaad iyo qiyaaskii weeyaan marka khilaafka haddaba udhexeeya jumhuurka iyo xanafiyadu waa khilaaf lafdi ah khilaaf macnawi oo axkaamay ka ratibmaysa maha la soco waa khilaaf lafdi ah lafdi ahaan bay isu khilaafsan yihiine yani macaan ahaan way isku waafaqsan yihin markaa qofkii in waajibkii iyo faradkiiba laga rabo oo qofka hadduu waajib ka tago u ku dambaabay haduu farad ka tagan u ku dambaabay xaaraanta hadduu sameeyo wuu ku dambaabaya makruh taxriiman hadduu sameeyana uu ku dabaabaya cinda alxanafiya marka waa un yani fi nihaaya qowlkii jumhuurka un bay markaa ay ku soo biyo shubanaysaa waayo wallahu tacala aclam wsala allah wslam ala